markaa daliilkiis maxawaayo ad leeyahay kaa ashiri culamada ku habteen qolkaasi oo isku raacay ibn xasan keliya oo daahiriya diida waxaas leeyahay bid ma balan karaa waxaas leeyahay acmaal camal ahlilmadiina camal ahlilmadiina xuja waaye nabiga imaam malik waxaa soo gaari madina xoog weeye soo gaari taabiciintii fifiicnaayeen yani aa soo gaaray madina markii la dukaay saalaga dukaay maxaa yeele waxaa iga xuj oo dhigteen taas dadka nabigaa arag aragtadoodii siikaa ku dambeeyey nabiga aragtadiisii siika indhahooda ku dambeeyey madina ku dambeeyeen aragta nabiga la arko madina bal joogna nabiga siika ku dambeeyen si nabiga asudugyahay makayaafa kaana keene markaasi daliilkiis waxaa waaye camal ahli madina ka madina waxay suubiyaan asuubi bataan insha allah laakin tan aan yaabsanahay oo dalinyarta waktigaan joogaan dalinyarta waktigaan jooga osaan lihay taana lihay maaha keen ika og ikaada raani weyka keen inta og ali koorta hoosteedi kortiisa saa loo saaraana xadana imaam nawawi asi radi allahu tacaala canhu allahu wاducaau waysan waxaa la suneeyaa adducaau ducaa ala suneeyaa waysan waxaa la suneeyaa وعلى سنايا الدعاء دعاء على سنايا ويسن وعلى سنايا الدعاء دعاء على سنايا دعاء على سنايا ناس بعيسى وخفك على سنايا وحاول دليله لما روى مسلم مسلم وحكوري ونبي حقيقة سوقوري وكاسا دليل اه عائل مسلم وآية سعاكو تميت أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم qaala xashir ama sujuud sujuudka marka shiidaay faakfiru badiya fihi fi sujuudi min aducaayi duca xageed ku badiya faqaninun waxa xaqiiqa ku ah xaqiiqa ah ilahay yani sugiisaan ducaysa sujuudka istijaaba lakum yani la ajiibo ajiibka ducaysatiin qaninun waxa xaqiiqa ku ah istijaaba lakum رواية كلام مسلم لنا أغرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واي فأكثر الدعاء يعني دعاء بضياء يو لفظي كلام فاجتهدوا في الدعاء سجود حقيقي هذا النبي معسر عليه الصلاة والسلام الدعاء دعاء سلاح المؤمن منك مؤمنك hubkiisi waaye وعماad الdiini diinka tiirkii waaye ducada wanuur الsamaawaati والarضi halbada iyo todoba samaawaad nuurkoodii waaye oobaan waa laga weriye haddana sidii laa yarud lqadaru ila duaa laa yarud lqadar ila ducaa amaane walaa yaziid um-, fi lcumri cumri mal ila ila bir cumri wax zaaidaya male ila lbiru baarinimo qaraaba xariiris iyo yani waalidkaadi idan u baari ahaatid kama falta waina rajula ninkii xadiis waaye la yuxramu الرزقa bdmb al al xarimaa dmb aلزaنya رزqi loo xarimaa dmb ah, ysiib ah, ay caaisha waxaa la weriyey radia الlahu taعala canha in الbalaa laynzil aykalaqaahu ducaa samadaad kasoo degtaa ducada hadii dadkasi anta dacaysano quraan arisano ilaa antugna waa her maahin hmahdi baaba suufya al quraan la soo geliy ala dacaysas ama quraan shaksiy waxay ahayn zamiilkiis ahay waxay ahayn xakiisa al muxbaara isla ahaayeen sheekh mawaaweyno juway ahaayeen dalbana ahaayeen laakin lamadaan zaaid ay ahaayeen badi waaa iri kulyon qur'aan lafarwahasaaye maxaa wadaa unuk waxaa arkiwahayna marka waxaa siri waxaan ufarwahayaa beledka a bakaar an uiwahay bakaar maxaa la yiraha waa lajuugtamano bakaarta lajuugahayo oo labarbaxayo oo bababaago oo labarbaxaayo dadka dacdigaayin qur'aanka in badan akriyino inaan ku barbaxno intaa waay ducada madbub waay ducada salaada bacdigeed la duceeto sunna waaye duco wax weyn waaye ilaahay managesiyo laakin maxaa rabaa ducada la duceysahaayo inay ahaato inay ahaato imaamka marka la duceyhaayo waxaa laga rabaa waa badan yihi ducada duceyahaayo ducada waxaa la rabaa inaad markii duceyahaayo ducadiisii dadka duceyahaayo inaad caam ka dhigo jamc ahaan asu duceeyo haddii kaligiis duceysaan as haddii kaligiis yahay ducadaas sareegta ah suna ah haddii kaligiis ahayn yani dadka asmakashiyo adarya oo dheereen hadda microfonan gudiyo haynaa ayaati microfon gudiya ninkiis halkaas sii falahay markaas ilaahay usoo jeedin ah rudda lagaalaya wayaal lama isceli karo aadaan aan rabaa an adimo sunada waawaay asan bilaab an adimo waa dhamaadi yani wa jirin ala sheega kulyo waaan ahayn aan kuwaramayna atar mana isceli karo hadii celisi ayaaba baasufiya kasonoogeen waxaa isku yidi liqowli jumhuurihi misqaa isa qowljaalkoodii qowlkiisii yani dhagaha loo dhigaa taasaan ala muujihaa وcاalm cاalمkood رحمd شheegay وcاalm cاalمkoodi إdاm الحق abdاd حq adraahyo فمضطhd وaay kol qhr وaay ومqmوc وaay kol grm lgrmhe walo dil alow tagaab madhina marka ducad وaa lawaa sir ducaysto hadii جaماaعة yihiin imaamka oo جaماعة dushiin markay saلaada asqo yani oo saلaada asdayo horta yani waa kulimaha soo jeesaa magciisi badax waxaad aadihaa xagga mxraabka midabtiisa jamaacada soo aadihaa mamuumiinta soo aadihaa bakaashi ka bacdi maxaas ahaa rafdi weyn waay yani intaa haddaan haddaan adkeynaba insha allah taana waay haddii ducadaa markaas diciyaha waxaa ka horeeyaa markaa inta waay sun waa an yactamida waxaa la suneeyaa wa an yactamida inuu cuskado waaa la suneeyaa inuu cuskado oo kutuursado biyadayhi wakasuna waisana waxaa la sameeyaa an yactamida inoo yani oo cuskado oo ku tiirsado calaa yadayka maxaa yeelay inaayadiid lamiidama kutuursa la sameeya markii soo kacaayo fii qiyaamihi soo kacidiisi oo markiisi sujuudka as soo kacaayo lamaid gacmood inuu ku cuskado oo cuskado waxaa la sameeyaa baahinsi aas cuskado fii qiyaami joogsigii fiigeedi musaliga kacidiidki fiigeedii in alamaad isgacmo askutifdara sameeya ama sujuud soo kacaayo walqucuudi yani aywaqucuudi ala yadini in askutifsado ayaa kamid in tifdara sameeya fii qiyaamihi kacidiidka fiigeedi mina sujuud asoo kacaayo walqucuudi fadhida as soo kacaayo alaa yadini lamad isgacmood in askutifsado ala sumeeyaa gacmankiisi inaad kuskanaado abasuneeyaa maxaa yeeli ida saas loo kaca tawaadu ugu dhow yani camalka ida musaliga ida kaalma u ah waxaa ku sugnaadi xadiidkii rasuulka oo saxiixyaalka umidiin nabiga ficilkiisa sugnaadi xadiis saxiixa ku himid sugnaadi bacdi see loo cuskahaa waxaa laleeyaha lamadiisa calaacayo gacmankiisa calaaleysi farao faraha yani ayaa faraha caloolahoodii dhulka asaaro dhulka asaaro sin waay kaas yani saa inaa yeelaan i xooga lahay sikii daciif aad waa kamid waxaa sunna oo ah inaa saa ay ukacaan dhulka intay soo kacaayaan oo fadhiga ay kasoo kacaan ninka salaada dukahayo markii fadhiga a soo kacaa dhulka qabto makaasaa bacdi asoo kaco saa aku kaco hadis xoog leo iyo hadis daciif yaaba isku mid waayo xadiis oo imaam gazali kitaabkiisa wasiidka kuhimiga jiraa oo kitaabkii wasiidka ahaay waa minhaajazaali waaye ibn cabaas a laga wariyey sal lahu radi allahu canhu ana nabiy nabiga sala allahu alayh wasalama kaana waxaa ahaan jiray sir ibn cabaas idaa qaama min asalaat marka ka kacaayo idaa qaama hadii ka kacaayo min asalaat salaada xaggeedii وadaca waa dejihaaye yadahu gacantiisii bilrdi dhulkaas dejihaaye dhulkaas saaraaye kama yadacu lcaajinu caajin dala dhahaay nin wax cajinaayo camal si dhulkaas ninka cajinaayo sis oo saas dhahaay camal asi dhahaay laakiin cajiinka lafdiga cajiinka xadiidka saxiix maahan asaxa waxa waaye waxaa lagu qaadiy oo lajeedada bilcaajizi ninka duqa ah oo gaboobey oo weynaayo ku kacayo camal maxaa yeel alla rabbigiis alla wajigiisa joogtaa huwa inaad daahirkatid ma aha reba oo ilahay hadii markaad joontid huwa ilaahya qawi ah huwa inaad muujisid ma ahe xoogaadi iyo daanimadaa ma aha in duq camal oo duqoowi oo weyn camal ukac caajil ma ahe kala caajizi min caajizi oo weynaada camal suukaca maaa yeelay waxaa laga rabaa inaa muujisid cajzi budisid duqnimood tawaadc waay kaasa kusugan daa-urka maxaa yeeli adiga dukiru haasa labadaas gacan alag artaa haddii saa ad ukacin oo saas sabtiraad oogaa ku kacdid ina dhinac dhan ad baa laga cabsaa dhan ina oo udhaacdid aa laga yaaba dhinacda ad maxaa yeeli salaada dukiru haasa yani khushuuc iyaa ku halaabin saasa uyo jaraa gadaa gacma kaada kutiiso saas ku kac gacmakaadi kutaahsho xoog ukac rug camal ado ukaceys ukac xoog adoo mujisa haynin maxaa yl ilaah hortiisaad joogtaa ilaah sujuudis kasoo kacday ilaaha fadhiy sujuudka ad kasoo kacday fadhisa ad sukaco haysa yani quwa oo mujin saa qawi ahee xasi umuujiyey maxaa yeelkeertay waxaa loo tusihaa maydka markii la duugo yani oo dhulka la dhigaayo dhinaca bidix dhinaca walo furaa rugka carabaa loo dhigaa intaas kuli maxaa rabbi akisa siiya sharafkii iyo weynaanki iyo magacii iyo oolaandheernimadi dhamaad tawaaduc waay ilaa ilahi xagiisii inaas maanta jiiro hor tagaayo asku tago asku daciifa oo yani oo oo kaashica oo dulaysan rabbi u dulaysan asku tagaa dhulka dhulka loo dhigaa asku dhigaa carabaa la dhigaa saas ahaan waay amal le waay ee marka salaada hudubtiina bikuli xaal rabigaadi khushuucala sheegay dhan jina maxaa waaye khushuuc dhan waa ku dhacaa salaada wixii lasoo sheeg sheega hiaad abaab sunan wixii lasoo sheegi yani kulli inaa macnahooda xasuusanaati markay rukuucaysid subxaan rabi alaclaa qalbigaa ku jiro qur-aan kale afikrin markii gerin markay sujuudaysid subxaan rabi alaclaa qalbigaa ku jiro farhiisa qalbigana ka dheh iyo la macneed fiiri wax kale a fiirin qur-aan iyo wax kale iyo قyaaم شaنigeed markaa gelin maaa yl waaa laga rabaa kuشuc aniraa salaada xasubn salaada waxaad ku suubinaysid oo salaadiga mid arkaan ahaado sunan ahaato abcad ahaato yani qalbiga kuhaani haddii qalbiga kuhaani waxaa adakahaysaa laysa lilmari min salaatihi ahliyadi ilaa man caqla minha qof walbe waa salaada waxaad kuleeyahaa aliya usiga kakasuka xasuusta haddii kulligeed xasuusan kulligeed ibra kaa baxday dad cushur ay aa wareegta idan waaa sheega marka xadiis min salaada ku jiro oo marmuuc gogohay salaada xadiis ma tafta awal marmuuca tayd marmuuci na halgadi maanta mareyka na halgadi ulehay marka waaa rabaa ilaah joogtaaye malikal muluugaad hor joogtaaye boqorba iyo madaxdaba tagsi labada dacad bu tagaysaa khushuuca waxaa rabkataa masheegi nin adinkaa xun oo kaa hooseeya waay madaxaas dhaqdi maziya ilahay sii ilaa adoon waxaa ka dhiga madaxa iskaaga dhig inki adig tagaysa si kalaad ahayaysaa kusuucad ku tagaysaa kusuuc maxaa waaye rabbiga xasuusneed salaadaas ad tukan wahaasid afcaasheedii aqwaasheedii waxay ahaata dhan inaa qalbigaa ku jira khushuuc xaqiiqa intaas ku dhaafa hadda haweenka oo suufida dhaafda waaweyn tahay askulaaa intaas xasuusna waxay suugaysa marka maxaa rabaa markii rabbi asiisa joogtahay aad hor joogtaa si fiican u kac hadii adiga oo saa yeelin dhulka aslamada gacma adiwaninin oo dhulka kusiisanin yani dhinac dhinac dhacdaad arka katar adaab katar gelaysaa bacdi khushuuci rab dhana waa kaa tagaa inta waay adhicine nasiibkaa tii kaleeto waxa waaye waxaa sunna ah imaam nawowi ati radi allahu tacaala canhu waxaa la suneeyaa waxaa la suneeyaa tadwiilu qira'ati اlأulaa wayusan waxaa la suneeya tadwiilu qira'ati اlulaa akriska horo dheereysii aa la suneeya aa la suneeya ala thaniyati ragcada lamaad yani korkeedii laga dheereeyo ilasaxi mana qabano inta tadwiilu qira'ati اlulaa rakcada horo yani dheereynteeda la suneeyaa san waxaa la suneeyey tadwiilu qira'ati اlulaa akrinta horo ragcada horo akrinteedii la dheereeyaa la suneeya cala tani laga suneeya ilasaxi mana abano ltibaaci tuban halu raacaa litibaaci tuban halu raacaa doorka iyo casirka tuban halu raaca waxaa weriyen sheekaankaa weriyen imaam bukaari iyo muslim aa weriyeen kuwaxne muslim kaliyaa weriyey kuwaxne idane qara-adeedii aweys waa la dheereehaa tansaniyane waa laga yareehaa waxaa loo inta kaleete saas a loo qiyaasaa saas oo kale ثالثa waa dheereeyaa afartaas ka dhita afraad ka dheereeyaa macnaha haddii suurata isku akrihaayo ma'muumaas ahay yani imaamka isku xigti markii oo osu imaamka baxay usay joogtahaayo raadisiis markii ko dhaqeeyso saas kale waa dheereehaa inta wa intaan waay maxaa waay hataa rugni faatixada rugni heno akriskeedi tan hore iyo tan dambe xuruuf aad ku dheerihaysaa waxaa sunna mal maliki ymdin iyo maliki waay marki yani tan horo fatixada horo daqriyaysid waxaa lasunaha inaa maliki alif ku tagtid maliki ywm اdiini aliftaas dheereyski waay halkaas xal dheereey tan lamaad maliki ywm اdiin u akri sunad intaan waay taas waay wixii kaleetana suuryaalkaas tan dheer waxaa geliy tan horo suurada gaabana tan dambe geliy sidii qul ya jaa nasrullahi camal imaam abi cali xajaaj kitaabna sudejiyey salaada wax u akriyaayo oo sudejiyey xadiisana asbata maqribka wixii u akriyaayo bacd suura suuradaas u akriyaayo maqribka suurayaal u akriyaayo subaxa suuradaas u akriyaayo yani casharka suuradaas u akriyaayo kulli waa sudejiyey adama shaa iyo ku akrina elbana liya qur-aan kale ma yaqaanino qur-aan kale ma naqaana ismullah alacdama ku jiraa silamaad macaani waxaa badan oo iyo kutuha dhigayna ku jiraa asmilah acam baa ku jira oo haddana lamada suura naga la wakidhaawaha weyn waha intooda lamagade waduxaa nabigaa kalakidhaawa walasoofa yucdiika rabuka fatardaahin wawajeeda ka baalansaa nabigaas lahadluhay rabbiga rabbiga adoonkiisi nabi maxamed aslahadluhay ah, alamasna iyada saas leda wabacna an tawsirka xasuuskalahaa nabigana xasuusa si ilahay u dhawahay saasaa loogu akriyaa inu basa waay sheekh yahay oo waaweynay oo yani an khaasan sheekhi waalidkii ahay aan kasoo guuri saasas u akriy xigta magribta sil akri jiri aan ku akriyayna waxaana waan wadanaa yani oo magaciisi ay tahay yani qudwa xasana inoo tahay dadkii rudayahay aan kudaydad hayna inta le waay inta waay hadana qira'ad ula ala taani raas mana oono wdikru dikru dikri aa la suneeyaa dikr iyo ducaa amaha lamadaa mujud dikr iyo ducaa bacdaha bacda salaati salaada bacdigeedii dikri in lala himaado aa la suneeyaa suurtiyaasu aree maay maxay yihiin inta waay rasuulkana hmm. salawaat ullahi wasalaamu alayh waa yani si subi waay tabwiilka laskiisi aula waxaa la las ah salaata kusuurkii camal faydadii akrinkeedii tan hore i tan lamaad hal ataa oo la akriyayo subx ljumca la akriyaayo iyo tabiih thaniya yani kabixisma camal iyo iyo hal ataaka fi salaat ljumcati salaad jumcada lamada la akriyaayo waa kala dheerihiin yani tan waxaa la dheerahaa kabixisma rabika alaalaa tan lamaadna hal ataaka salaatjumca ama ciintiisaan oo kala waxaasaa la raaca ilaa salaadii oo magaciisi daatudaqaa camal khilaaf daatudaqaa imaamka waxaa loo suneeyey inuu fududeeyo tan horo akriska horo fududeeyaa dalamaad waa dheerayaa maxaa yeelay intii firqada lamaad ka timaad firqaas sugaa maxaa yeele dadki waa kakaydi dagaal waay yani dagaala lagu jiraa taasi yani oo koob salaatu koob markay tahay imaamka waxaa suno ah in as tan horo as tan damba as dheereeyo tan horo asgaabi aleysa waaa la sugaa laba firqa waayo firqada waxaa ilaaliyay sirqadana waa tukaheysa tan tukahayso tan horo waa gaabiheysaa sayid alaysalaam talamaad dhiraysa dad kale u imaado oo kala aha hataa maxalu nadri mahelleyahay fi sujuudi azaya ijaamatu nadrihi fi maxal sujuudi salaatu hoofka ma jirto salaatu hoofka ma jirto salaatu hoof waxaa siyaa jeis colkaas ilaaliha colkaas ilaha colka badan waaye intaas kulli mustafniyaad a lihaaha way badan yihiin markaasi inkaas u hareeha ويسن الذكر dikr suneeya وduعاa duعaa la suneeya baعdaha baعd اdikri salaada baعda salaad salaada baعdigeedi waxaa kusugnaaday saxiixeena kusugnaaday anwaac badan oo adkaar ah aa saxiixeenka kusugnaadeen iyo ducayaal kusugnaadeen waxaa kamid ah xadiidkii socdaan <coughs> waxaa tiri kaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه وasalam waxaas aadigi subanahay idan sarafa hadii soo gadoomo adkagadoom min asalaami salaati salaadiisi istagfar allaha wa istigfaar sahaayi astafir llah astafir llah waxaa sahaayi allahuma anta salaam waminka salaam tabaaraka rabbana ya dha jalaal wlkraam inka waxaa kamida wii oo muslim aswariy kacab ibnu ajras aswariy an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala mucaqabaat oo laa yaib laa yakiibu khaa'iluhuna dibr kula salaatin oo oo magaciisa ilaahay ninkii oo kuxuso salaad walba gadaashoodii salaad fardiga waaye halaaa mucaqabaati maxaa waay halaaa وaثalaثiina tasbiixa وaثalaثa وaثalaثiina taxmiida وarbaca وaثalaثiina takbiira riwaaya kalene man صبح الlah dibra kula صلاة ثaلaثa وaثaلaثiin وxamid الlaha taعalى ثaلaثa وaثaلaثiin وkبir الlaha ثaلaثa وaثaلaثiina ثuma qaala تamaam المئati yani hiraa boqolka yani tamaamkiis laa ilaha ilا الlah waxdahu laa شharيika lah lah mulk lah الحamd وهو عalى kuli شhayin qadir hiraa غufirad khaطaayaahu dembiyaalkiisa ilaah waa dhaafaa wain kaanat haba ahaatee dembiyaalkiisi mila zabd البحri mila zabd البحri bada xumbaheediyo kalaba ahaato fiilka xumbada dhalihaaya masl maaa badan waa la tiri kara miya khaliila dhamaan kasta fiilka xumbada dhalihaay wax koobi kara maaha kala magale xunbadeedo kala ba ahaade yani saas ba ahaas dambigiisa u badnaake de waa u dhaafaa riwaayadaas badanaa kumideen waxa badanaa imid ma marka aa macadda haddana rasuulka asiga alayhi salaatu wasalaam aayad kursiliki akriyo budurkula salaa salaada galaasheedii oo maktuubah lam yamnachu makareeyahay min dukuuli janati ilaa an yamuuta dhimashada maahane janada waa furanta jala ku jira camal waaye nimanka bs absuga marka inta gabaa dawla waa waxaa faaida badan si riwaayo weyweyn waay adiya badan aan lasoo hormartay waxaa soo aroori ducayaal badan oo mashhuur ah waxaa soo hormari kamid ah wax kaleeta abudaawud nisaa wariyeen nabiga intaas allahuma inii asdhehi jiri salaad macaadin dibala suhiri wallahi inii axibuka wa awsiika waxaan ku dardaarma yaa macaadi macaadow yani laa tadacan haka tegin haka tegin hadhaafin dibca kula salaatin an taqul inaa tirahay allahuma inii calaa dikrika washukrika waxusna cibaadika inaa tirahay hadhaafin maxaa yeel fiiri waxa waaye hadda dadkii soo baxeen waxaa laleeyahay laga warin wadal weyn waaye halahaan xadiid ducada bacda salaad adkaar bacda salaad aanaba aflojidiyey laakin ninka hadii yani umul asiya macruuf waaye nabawalba yani isagoo salaad dugtay waa xadiis bukhaariba waaye markii aan dafaasira asxaabta waa yaabeen waa kacay markii salaana kogada milkaas u naqday bur oo meeha keeni oo aniima loo keeni qaymitiida asxaabta waa weydiye maxaa jira rasuul maase buran kasoo tagay naagi inaan qaybi ahaan saa dalaadeen ordi yani haddii adi intaa waa lagaa rabaa hadii soo gelin maku dambaabeysa faaidiyaalka keeleysa aska tagti Eh, haddii danku ku haaso intaan hadii dan ad haynin mas-uul ad ahayn dhameey hanaanku dadaal haddii dan ad leedini waa katagaysaa oo dantaada oo riyeysaa oo fadhi ilaa farasta fansab ilaa rabbika farab ma ilahi malino kaan le waaya ilahi adku dhahin yani ad waa iga deeqtoonaati ana waa kaa deeqtoonahay ad waad ku filan tahay ana waa kaa deeqtoon adku dhahin hadii hadid hursiyaa kuhilid ninka oo saas yeelo oo raadka ordaayo <clears throat> si fiican maaha marka la fadhiisto markaas ilaah la xuso alrabaa adana digriga lakareertaa suna ah digriga kor loo qaadayo waa laga roon yahay in hoos loo dhaho yani dadka waa dadukahaya jiraa dad kale wax akrisahaya kalaaka jiraa tashwiish an luridin saraarka suna waaye waduaa ilaa imaam hadii sihay maayo imaamka ducada kola ku qaadaa maxaa yeelay mamuumiinta inaad ogeysiyo as waxbaro waa ufaadocda isbaro amase wakujahra hadii bartaan waad jiraysahaa hadii kaleete halkalaa ku jaraa cilma waxaad ku dacaysahayo is aaminay ku jiraan waxay leeyihin dadkooda maxaa mhabaarwahay maogmiye ogaadan asu daciyohayo ogaadan aysan a ku jirtaa maxaa le imaama daciyohay osaada sidaas ka dhigto xishiiyaha aysan ma yaqaanin axsan qalbigaagi sis yani oo xogda gelin ahaan ducada loo cadeeyo hoos tartiib weyn maahin dadka badooda jamacna il waa ninka salaada dukahay tartiibkasdhahaa mala rabo wax keenaayo waxiiba isnaanka dhiwaayo walow qur'aan ahaadee waa la joojiyaa salaadan dukada way astaan qur'aanka hor au hoos ka dhig maxaa yeele aleyhi salaatu salam waaa laa darara walaa dirara fi diinna diinkahay dhib male isdhibna male waa la diiyey waxay baraarka keenaayo iyo darar keenaayo hadda dad ilmaa kifaaya sagaal saacintan oo kayr ah microfon loo furaay dadkii hore umani la iska akri jireen afkaa loo akri jiray maba yani msaaj kama dhaafeyni waxaan hadi waxa sunana waxa waaye aadaan lawal keliya la sumeeya waxa kale dheeraad waaye wiilaki oo wado soo og milka keeni maxaayna dheeraad waaye muslimkaa luki aha aadaankaasa matoosno ko waxaa kuleeyaha oo waa isla fiican ya allahu akbar allahu akbar محمد رسول الله إيه هذا خطر واي الاسوان العشت رحمة أمك يعني مدحويناش مدحويناش بدنا وجاء ومحتاجنا يسعشنا بس نريت دي وحلو الشيخ ومغلايان جاء على سمايا ثم إمامك وحي وسهل الناس يعني أسكو جهر أسكو نوع جماعة جماعة وقادان إمامك هذا ad soo jeesto marki dikriga ad haayo subxaan allah alxamdulilah walaa ilaha ill lah astawfir allah yani waxawaaye midigtiisi afdalka waxawaaye midigtiisi jamaacada xagooda soo aadiyo bidxadiis mixraabka mixraabka soo aadiyo duceyaal badan xadiisyaal badan inta ka badan oo kulligood saliyaala jiraa oo madluuba ducayaala jiraa intaas kulli intaa nabiga amaanay mutabacaada oo ajir oo sidana khabar alayh salaam ibrahim kamim lihira oos uu ladin yaha jiraa yani habar badi imikaas lakumi waxaa sii waxaan duco oo salaad yaad kasoo qaadi waxaa siri nabigan soo guri sala allahu alayhi wasalama markiis bilaabay asyeelay yani manaamkiisyaa waxaas ku arkay malaaigto oo usiga xumbaarayso oo janada geliyeyso oo waxaas arkay wixii loo darbi dhammaantoodii malaaigta waxay tiri ninkaan yaabaayo waxay ihiin yani waxa waaye yani ninka oo malaaigta bacdigooda waay reen ninkayaale waay reen ninka oo kan oo kale suubiyey amashaan oo kale imid acmaashaan oo kale ninkii suubiyey bacdii ibrahimtiin waas imid nabiga sala allahu alayhi wasalama wamacahu sabcuuna nabiyin lajraan riya waay wa sabcuuna safa min malaaikati as imid ninkii waay bacdii saf walbane mashriq or hadhacay or adha inta udhexaysa camal as yahay waa salaami gacantaska habti waxaa sida yaa rasuula allah alkhabar ahbaranii hadal waaa i sheegay hurta dhacdid waaye hadalaa waa i sheegay ciyaalkan aksid waayo inaa adi asaa maqlay xadiiskaan asaa maqlay bacdi nabigu waa uqirt waay sadaqa alkhadaru hadal waaban sheegay sadaqa alkhadaru lama doorsan ku sadaqa alkhadaru sadaqa alkhadaru calaa kuli shay wax walba o sheegay xaq waaye waxa waaye khabar asiga caalimu ahli lardi waaye ardiga dhan ninka cilmi badan waaye caalimkoodi waaye wahwa ra-iisu labdaal bulshada madaxdoodi waaye wahuwa min junuud illahi tacaala fi lardi faqaala ya rasuul allah man facala mil dalika niki yaalsi waaye wacamilahu oo amal oo camilo walam yara misl aladi ra'aytu fi manaami وhal yucطىa شhayئa mima acطitu waxilisiya malasiya faqaal aladi bacanii nabigi ilaahi oo xaq iso bixiyan kutaabtiye nabiyin xaalnahay biyotal aanig dhigaalika waa la siiyaa